بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ilaa ywmi اddiin weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii buluuq اlmaraam khaasatan waxaanu maraynay qaybtii sakooyinka waxaana noogu soo dembaysay xadiiskii daciifka ahaaye la tilmaamay inuu rasuulku yidhi sadaqada ha laga qaado afartan nooc waa shaciirta waa xintada waa zabiibka waa timirta rawaahu dabaraani waxaanu maraynay daaraqudni qaybtiisii daciifka markaa ahayd ee mucaad buu yidhi qifaha amaba halka qifaha la yidhaahdiy iyo batiiqa iyo rumaanka qasadka intaaba ilaahay wuu cafiyey subxaana wa tacaala waxaanu soo tilmaannay sanadkiisa inuu dacfi markaa ku jiray وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال wuxuu yidhi أمرnaa رasuuل اللahi rasuulkii allahna أمray صلى الله عليه وسلم muxuu أمray إidaa kharastum marka aad qiyaastaan fakhuduu ka qaada wadacuu الثuluثa ثuluثda markaa uga taga fain lam tadacuu haddaadan uga tegaynin auluna fadacu rubuca rubuc markaa uga taga rawaahu hamsa cadiidka wariyey ilaa ibnu maaja maaane wasaaxa ibnu xibaanna xadiiska wuu saxiix yeelay iyo walxaakim asagana waa daciif wuxuuse tilmaamayaa waxyaabaha ee qarsiga lagu magacaabo qarsiga sidiisa waa shay markaa jiro wala isticmaali jiro mar allaala marka beertu ay baxdo dad waxaa jira khubara ah oo beerta khiyaasteeda aad iy-aad u yaqaana si fiican bay ku soo dhowaynayaan ama sideeday markaa ku keenayaano way qiyaasayaan waxay leeyihiin beertu haddii ay go'do intaa la gaaro intaasaa markaa ka soo bixi doonta intaasay markaa ku khiyaasayaan mar allaala markii la kharsoo la khiyaaso inta sukada ay tahaa looga qaadayaa dadka dadkii meeshaa joogo beerta lahaana ulu baa markaa looga tegayaa matalan haddii saddex boqol ay noqoto qayb baa markaa loo dhaafayaa boqol oo laba laga qaadayaa haddii aadan oga tegayn ulukana rubuc buu dhahay rubuc markaa uga taga fadacu rubuc rawaahu lhamsa ila ibnu maaja wasaca bni xibbaan waalxaakim waa daciifu can cattaabi bni usayd qaala wuxuu yidhi amara rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu amray sala allahu calayh wasalam an yukhrasa alcinaba canabka in la qiyaaso kamaa yukhrasu alnakhl sida timirta loo qiyaaso oo kale oo wa tu'khada zakaatuhu sakadiisana markaa lagu qaada zabiiba zabiib waa mar allaala markuu canabku markaa qalalo rawaahu alkhams wa fii inqitaac baa ku jira basagana waa daciif baa la yidhi oo labada xaaladba inkastoo kharsigu markaa jiro haddana sanadaha xadiiskay ka kale iyo kii horaba marka dacfi baa ku sugan laakiin in wax la qiyaasa waa shay markaa jira waa an camr bni shucayb an abiihi can jaddihi anna imra'atan naag ayaa atat waxay u timid annabiya sala allahu calayhi wasalam wa macahaa waxaa la socday islaantana ibnatullaha gabar ayadu ay dhashay gabar ayadu ay lahayd baa mataqaanaa la socotay wa fii yaddi ibnatiha gabadheeda gacanteedana maskataani laba jijimood baa ku jiray oo min dahabin dahab ah laba jijimood oo dahaba ayaa gabadha gacanteeda ku jiray faqaala laha wuxuu ku yidhi nebiga atuctiina ma bixisaa zakaata haada kan sakada ma ka bixisay buu dhahay nebiga qaalad waxay tiri laa maya qaala rasuulku wuxuu yidhi wuxuu ku yidhi ayasuruki ayasuruki ma ku farxad gelin lahayd ma jeclaan lahayd an yusawiraki allaahu inuu ilaahay kugu jijimeeyo ee uu kugu qurxiyo bihimaa labadaas sababtooda yowma alqiyaama maalinta qiyaamo siwaarayn oo min naar laba jijimood oo naar ah inuu ilaahay kuu geliyo lagugu qurxiyo maalinta qiyaamo taama ku farxad gelin lahayd naarba markay maqashay fa alqathumaa way tuurtay marka nebiga dhinaciisay markaa u soo tuurtay hiya lilaahi warasuulihi bay tihi ilaahay rasuulkiisa dartiisaa uu bixiyeyba maxaaba laysku naaraara saa darteed labadaa jijimood ee aad wadato ma ka bixisay sakadii lagu lahaa dahabkan kuu xihan sakadii ma ka bixisay qaalat laa rasuulku wuxuu ku yidhi ma ku farxad gelin lahayd ayasuruki miyaad jeclaan lahayd oo ma ku farxad gelin lahayd an yusawiraki illaahu inuu ilaahay kuugu qurxiyo kuguna jijimeeya bihimaa sababtooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha siwaarayn oo min naarin siwaarayn iyo laba jijimood oo naar ah in markaa laguu geliyo naarta halla gaaraa taalla maanta gabadhaan maxay samaysay fa alqathumaa intay soo bixisabay xortayo nebiga dhankiisay ku soo tuurtay markaasay tiri allah dartii baan u baxsaday subxaana wa tacaala ayagoo dhanba waa sadaqo rawahu alaaatu baa xadiidka wariye wa isnaaduhu qawiyu sanadkiisuna waa qawi oo xoog buu markaa leeyahay wasaxaxahu alxaakim xadiisku uu saxiix yeelay min xadiidi caaisha radia allaahu canha xadiidku wuxuu tilmaamayaa deliilna u yahay dumarka dahabkay isku qurxiyaan zaka laga bixinaya waa hadduu nisaabku gaaro nisaabka zakada dahabka oo aan nisaabka sakada dahabka ah oo aan lacagta ku soo marnay taas in looga bixinayo oo waxaa la tilmaamayaa dahabkaa ay markaa isu qurxinayso in mar allaala marka nisaabkiisa uu gaaro in markaa ay ka bixinayso zako taasay markaa samaynaysa oo labaatankii diinaar saanu soo marnay labaatankii diinaar buu ahaa haddii uu gaaro waa inay ka sakaysaa oo waxaa waajib ku noqonaya inay markaa sake markaa ka bixiso labaatanka diinaar diinaarka fidada ayuu ahaan jiray waxaana isticmaali jiray oo lahaan jiray baa la yidhi dowladdii faris ama diinaarka macnaha taa waa daraahimta ama diinaarkana dahabka ayuu ahaan jiray waxaana isticmaali jiray ayadana oo lahaan jiray dowladdii rumaaniyiinta ayaa markaa la yidhaahdaa labadooda macnaha labada waa la miisaami jiray oo miisaan ahaanba loo isticmaali jirayo lama tirin jirin dahabka iyo fidada labadaba miisaan ahaan baa loo isticmaali jiray lama tirin jirin waxaa lagu qiyaasay marka dahabka labaatankii diinaar labaatankii diinaar ee beriga siddeetan iyo shan garaam siddeetan iyo shan garaam marka naagtii dahabkeeda uu isugu urur soo gaaro zakaa laga rabaa zakaa markaa laga bixinayaa qiimihiisa inta la xisaabo ayaa boqolkiiba laba iyo bar markaa la bixinayaa saasuu markaa ahaayo habkaasaa markaa looga sakaynayaa oo siddeetan iyo shan garaam mar allaala marka uu gaaro nisaabkii looga bixinayay waaye intaa kabacdi waa la xisaabayaa meequu markaa noqonaa ilan markii hore waxa wax loo samayn jiray waa la miisi jiray laakiin lama tirin jirin saasuu markaa u socday marka siddeetan iyo shantii garaam mar allaala markuu noqdo waa meeshuu markaa ku bilaabanayo markii meesha uu markaa gaaro yaa qiimihiisa inta uu maanta yahay yaa markaa loo xisaaba boqolkii marka wuxuu noqonayaa laba yabar labadii boqol marka waxay noqonaysaa shan saasuu markaa ku soconaya xaaladaasaa marka rasuulku u tilmaamay gabadhaas ee mar allaala markay naagtan rasuulka u timid sala allahu calayhi wasalam laba jijimood oo dahaba ugu jiray sakada ma ka bixisay buu yidhi mayay tiri ayagoo naar in laguu qurxiyo ma jeclaan lahayd dumarka maanta caanaha ee gasaca canaboora kan weynka yuu dahabka ugu jiraa sakana lama yaqaano ku labaad baa la raadinoyaa ku saddexaad laba jijin yar bay wadataa naar markay maqashayna way tuurtay naartaa noo dambaysa aroosan aadi lahaabaa maanta taala marka ilaah inay ka baqaan dumarka layskana ilaaliya aad yaad buu u fiican yahay wax allaalla wixii cadaab ilaahay keenaya wacan umi salama radia allaahu canha annahaa kaanad waxay ahayd talbasu mid xirata awdaaxan awdaax waa shay yar yaroo caddaan ah awdaax waxaa loo yidhi wax cadcad buu ahaayo min dahabin dahab yaroo cad bay wadatay faqaalad waxay tidhi yaa rasuula allah rasuulkii allow akanzun hu kan kanzi miya wاladiina yaknizuuna الdahaba wاlfida walaa yunfiquunaha fii sabiili اllah fabashirhum bicadaabin alim baa la yidhi subxaana wa tacaala dadka dahabka iyo fidada kaydsanaya oo kanzi ka dhiganaya jid allana aan ku bixinaynin oo aan sadegsegada ka gudaynin walaa yunfiquunaha fii sabiili اllah fabashirhum bicadaabin aliim cadaab xanuun badan ugu bishaaree goormee waaye yowma yuxmaa calayha fii naari jahannama dahabkii inta la qaadaa naarta jahannam lagu soo kululaynaya fatukwaa biha jibaahuhum wa junuubuhum wa duhuuruhum wejiga dhabanka duudkaa looga dhajin buu dhaha ila subxaana wa tacaala markaasaa loo leeyahay haadaa maa kanastum lianfusikum oo waxaad naftaada meel u dhigatay oo waxaad naftaada u kaydsatood gasici hadda aan tilmaanaad ugu ridatay waa wixii meel aad u dhigatood keensi ahaan u kaydsatay waa kanaayo faduuquu maa kuntum tagniisuun waxaad kaysatee dhadhamiya ayaddaa ayadoo ka duulaysa musalama ayay tiri rasuulkii allah oo wax bay wadatay kan kanzi miya akanzun hu qaala rasuulku wuxuu yidhi baa la yidhi idaa adayti zakaatahu zakaadkiisa haddaad gudatood ka bixiso falaysa bikanzin kanzi ma noqonaya marka kanzi marka la leeyahay iyo kay waa qofka haddii uusan ka bixinin waajibaadkii waxyaabihii markaa lagu lahaa rawahu abu daud baa xadiiska wariye wadaaru qudniy wasaxahu alxaakim xadiisku waa xasan wuxuuna tilmaamayaa baa la yidhi kii aanu soo marnay oo kale dumarku inay sakada ku dadaalaan khaasatan dahabka wa can samurata bin jundub radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam ya'murunaa midna fara an nukhrija inaan ka bixino alsadaqata zakada ama sadaqada min alladii ki xaggii nacuduhu lilbayci aan ugu talagelaynay beeca oo aan beec u diyaarsanay inaan markaa ka bixinno taasuu mataqaana rasuulka sala allahu calayhi wasalam uuna amri jiray buu yidhi amaranaa rasuulullah ee macnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam amara rasuulullah wuxuu amray buu yidhi wacan samura bin jundub qaala kunna waxaanu ahayn kaana rasuulu llaahi wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam ya'murunaa midna fara an nukhrija asadaqa min aladii nacuduhu lilbay rawaahu abuu daawuud wa isnaaduhu sanadkiisuna layin baa ku jiro daciif buu markaa ula jeedaa sanadkiisu waa daciif saa darteed wax sugan oo waxyaabaha beeca ah axaadiisii hadda la dhihi karo aahaar fara badan baa jirta oo laga qaadanayo tilmaamaysa waxa beeca loogu talagalay in laga sakeeyo laakiin marka laysku duuduubaa waxaa la yidhaahdaa suu qofku u badbaado waxana uu haysto waa inuu markaa ka sakeeyaa tafaasiirta gobol ka mida markay fasirayaan yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati maa kasabtum wamima akhrajnaa lakum min alard waxay leeyihiin waxaad kasbateen kan u fiican beeca markaa loola jeedaa kaasaa markaa laga wadaa idan in markaa laga bixiyo saxaabada gobol ka mida way tilmaami jireen cumar nin maqaar iyo arag iibinaya yuli sakada ka bixi waxyaabo fara badan oo noocaasaa jirtaa laakiin xadiiskani daliil buu u noqon lahaa waa fiican laakiin xadiisku waa daciif laakiin sida ugu habboonay ugu fiican shayga beeca loogu talagaloo loo diyaarsaday ama loogu talagalay in markaa laga sakeeyo wa can abi hurayra radi allaahu أن anna rasuul اllahi الله عليه calayh wasalam qaal wuxuu yidhi wa fi rikaazi alkhums rikaaska khums baa ahaadoo laga rabaa oo ka bixinaysaa muttafaqun calayh waxaa jira waxyaaba dadkii hore iyo ilan marka hore bengi wax la dhigta iyo bengi kayd iyo khasnadooyinkan hadda oo loogu talagalay in wax lagu keydsada ma jirin dadka kensiga iyo kaydka iyo xoolaha ay leeyihiin dahabkii wixii markaa la mid ah ashuun inta lagu rido dhulka loo qodo yaa markaa lagu duugi jiray waxaa dhici in meesha laga baabo in meesha laga qaxo in laga tago marka rikaasku waa xoolaha noocaasi iyo kanziga qofku markaa ama dadkii hore ama jaahiliintii hore iyo ay markaa duugteen meel laga kala guuro cidlaad kanzi ka heshay ama waxaad ka heshay waxaa lagu magacaaba rikaas kaa shan meelood meel baad ka bixinaysaa sida noo imaan doonta qaryo la degan yahay hadday tahay waa la baafinayaa ama meel qaraab ah oo cidlo ah oo qofna aan joogin dhiiggaasgii aad markaa ka hesho waad khumusaynaysaa dowladda islaam hadday joogto ayadaad ku wareejinaysaayo ayagaa nafaqaynayo bixinaaya hadday maantoo kale tahay oo la waayo wax kaa guddoomana adaa masaakiinta la raaraadsanaya shan meelood meel baad markaa bixinaysaa waa khumus inta soo hartayna adaa markaa iskale wa fi rikaas alkhumus shayga rikaaska ah iyo maalkii la duugtaye aad meel cidlaa ka heshay oo dhulkii waxyaabaha ay dadka hore ku duugeen haddii ilaah kuu saqirood hesho khumusaad ka bixinaysaa macnaha intaasaa khumuskiisu yahay wa can camr ibni shucayb can abiihi can jaddihi ana اnabiya sala اllahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi nebiga fii kanzin kanzi waa kanzi iyo kayd oo wajadahu rajulu ninku uu ka helo fii kharibatin meel kharaab ah meel cidla ah oo baaba ah, oo cidna aan deganayn oo lagu kala tegey hadduu qofku khariba ka helo rasuulku wuxuu ka yidhi in wajadtahu haddii aad eh, in wajadtahu haddaad ka hesho fii qaryatin qaryo degmo oo maskuunatin ah mid maskuuno oo la camirsan yahayo dadku ay deggan yihiin facarifhu baafi buu dhahay carifnaysaa laqada bay noqonaysaa baadi ama wax mataqaana luqtaho markaa qofku uu helay baab gooni bayna noogu imaan doontaa haddii rabbi idma kitaabka aakhirkiisa waa haddii meel la degan yaha aad markaa ka hesho wain wajadtahu fii qaryatin oo hayri maskuuna qaryo aan la degani haddii uu qofku ka helo haddaad ka hesho buu dhahay nebiga qaryo maskuuno aan ahayn oo cidlo ah qofna aan deganayn fafiihi kaas iyo wa fi rikaazi rikaaskaba alkhumus shan meelood meel buu markaa ka bixinayaa akhrajahu ibnu maaja biisnaadin xasan wuxuu tilmaamayaa asagana xoolahaasaa marka qofka loo in labada loo kala qaybinayo qofku mar allaala markuu ka hela meel la degan yahayna baadi waayo waa la baafinayaa haddii meel aan la deganayn ay tahay qaryo oo hayri maskuuna ay markaa tahayna kaa uu helay kansiga ah iyo rikaaska labadaba haddii ay suuro gasho inuu helo khowsbu markaa ka bixinaya qaybtaan kale xasan ha noqoto laakiin rikaaska ka bixitaankiisa qumuska laga bixiyo rikaaz waxaanu soo marnay xadiid saxiixa inuu markaa ahaa wa can bilaal bn xaari radi allahu canhu ana rasuula اllahi sal اllahu calayh wasalam akhada wuxuu ka qaaday min almacaadini macaadinta alqabaliya meesha qabaliye lagu magacaabo macadinteedii sadaqa sadaqa buu ka qaaday rawaahu abu daawuud laakiin xadiisku asaguna waa daciif oo wuxuu tilmaamayaa macaadintaa iyo waxyaabaha noocaas oo kalea qofku haddii uu helo inaysan wax dhibaataa markaa ku sugnayn xadiisku hadduu daliil u noqon lahaa in laga qaadayana wuxuu noqday xadiis aan xujo markaa gelin oo markaa daciifa baabu sadaqati alfitri sadaqadii fitradaanu gelaynaa bisha soon mar allaala marka la gaaro sake ayaa jirta ama sadaqa la bixiyo sadaqadii fitrada lagu magacaabaa wuxuu islaamku ka qabaanu tilmaami doonnaa can ibni cumara radia allaahu canh qaale wuxuu yidhi farada rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu farad yeelay sala allahu calayhi wasalam sakaata alfitri sakaadii fitrada sakada iyo sadaqadii fitrada in markaa la bixiyo saacan saac ama suus oo min tamrin timir ah aw saacan saac oo min shaciirin shaciir ah cala alcabdi addoonkaa lagu kor yeeloo lagu qoroo lagu farad yeelay waalcirri qofka xorka ah waaldakari labka iyo walunhaa dhadiga waalsagiiri iyo waalkabiiri ku yar iyo ku weynba oo min almuslimiin ka mid ah muslimiin waa inay ahaadaan oo gaalo aysan markaa ahaanin waayo ayagu gaaladu ilaahay diintiisa maba aaminsano soonkaba marka la soomaayo shuruudaha ku jira qofku aynu inuu muslim ahaadaa saa darteed fidraduna saasoo kale kabiir saqiir iyo kabiir oo min almuslimiin ah wa amara wuxuu amray nebiga bihaa sadaqada an tu'ad in la guto oo la dhiiboo la bixiyo qabla khuruuji maasi dadka intaysan u bixin ila asalaati salaada xaggeeda waa salaada ciida muttafaqun calayh xadiidku wuxuu tilmaamayaa sakada fidrada ah nebigu wuu farad yeelay sala allahu calayh wasalam wuxuuna farad yeelay saac ama sus timira in la bixiyo ama mid shaciira in la bixiyo addoonka ayaa lagu qoray oo lagu farad yeelay xorkaa lagu farad yeelay cabdigii addoonka qofka sayidkiisee ku hoos nool ayaa ka mas-uuloo ka bixinaya dakar iyo unha saqiir iyo kabiir saqiirkuna waa lamido waalidkii iyo cintii markaa gacanta ku haysaa oo min almuslimiin ah wa amara biha wuxuu amray rasuulka sadaqada in la bixiyo wa amara biha an turadda in la guto macnaha la dhiibo qabla khuruuji innaasi dadka intaysan u bixin ka hor ila asalaa wa salaada ciida muttafaqun calayh marka ciidda la sheego oo soonku uu dhammaaduu waajibayaa caawa ciid maa ciid waayo haddii la yidhaahdo waa xilligay waajibayso xilliga fadliga badan ee la dhiibayo waa in laga bilaabo salaada subax ilaa salaada ciidda inta u dhaxaysa in la qadimin karo oo wax yar la horumarin karana way noo imaan doontaa waanu arki doonaa walibni caliy iyo wadaaru biisnaadin daciif waxay ku soo saareen aqnuuhum ka deeqoo ka kaafiya can iطawaafi wareega fii haada alyowm maalintaa ayada ah masaakiinta inay wareegaan ee wax raadsadaan qood ha ku kallifina maalin ciid waaye gurigooda ha loogu geeyo say wax uga dhigtaan say markaa u quuda macnaa u cunaan taasaa markaa ibna cadiyi daaruqudni ay ku soo saareen asagoo sanad daciif ah ah wa can abi saciidin alqudriy radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn nuctiihaa kuwa bixiya fii zamaani nebiy nebiga zamankiisa sala allahu calayh wasalam saacan baanu bixinaynay saac oo min acaamin acaam ah aw saacan oo min tamrin saac timir ah aw saacan min shaciirin ama saac waa suusi shaciir ah aw saacan min zabiibin muttafaqun calayh wa fii riwaayatin aw saacan min aqatin waa mataqaanaa caano la qalajiyey aqadka waa caano gooraha kaana markaa waannu bixinaynay taasoo kale markaa la samaynayo caano la fadhiisinayaa markaasaa la adkaynaya sida buskudkoo kaleu noqonayaa booska caanahan maanta ah ama caanabooraha oo kale taasoo markaa u yihilay aba saciid wuxuu leeyahay noq zamankii nebiga waxaannu bixinaynay saacan min طacaamin acaamku goonni buu u sheegay aw saacan min tamrin aw saacan min shaciirna waa tiriyey marka acaamkan maxaa loola jeedaa acaamkii inuu sheegay saacan min acaam acaamkii haddana uu kala qaadqaadayoo timir iyo shaciir iyo zabiib uu kala yidhina waa macquul qole waxay dhaheen acaam cunto la dhahaajiri jirtay oo markaa la yaqiinay say noqotaba nebiga sal allahu calayh wasalam zamankiisii acaam baanu bixinaynay marka acaamka waxaa suuragala in loola jeedo waxaan la tiriyey haddii ay jiraan beled aan laga quudanin wixii markaa tacaam u ah ee laga quutaa laga bixinayaa ilaan qofka meesha uu degan yahay raashinka laga cuno ee ugu badan ay dadku u isticmaal badan yihiin kaasaa ugu fiican in sakaatulfidriga lagu bixiyo ama dadka waxaysan cunin haddaad siiso oo aad u geyso hadday meel dhigaan meeshuu isaga bololayaa wixii meeshuu isaga halaaba marka saysan saa u dhicin yaa waxaa la rabaa qofka beledkaa raashinka caanka markaa ka ah saa inuu marka markaa ka bixiyo riwaayadda kale waxay ku dartay min aqitin canaboore qaala abu saciid wuxuu yidhi ama ana anigu falaa azaalu ka zuuli maayo ukhrijhu inaan u bixiyo kamaa kuntu saan u ahaan jiray oo kale ukhrijhu mid u bixiyaa fi zamani rasuuli اllaahi rasuulka zamankiisa sal اllah alيh wali abi daawuud waxaa u sugnaa laa ukhriju abadan ilaa saacan weligay bixin maayo ilaa saac maahani suuskaasaan markaa bixinayaa saa darteed mar allaala markuu abi saciid leeyahay ka zuuli maayo suu nebigu wakhtigiisii aan u bixin jiray inaan u bixiyo qiso yar bay markaa lahayd oo ninkii mucaawiye ahaabaa mar allaala markay soo go'day wakhti dambaa waxaa soo go'day samra masaga ka timid oo aad yaad bur oo kale markaa ah macnaha burka qaybta ah oo aad u fiicanoo tii xilligii hore la bixin jiray ka fiican markaasuu arkay halkii saac ee tan ah laba saac inay markaa u dhigmayso laba suus inay markaa u dhigmayso bacdamaa hal saac la bixin jiray hal suus nusna nusgeedin markaa la bixiyo dad fara badan baa ku raacay saciid ninka uu kamid yahay iyo rag kalena markaa way ku diideen saa darteed ba saciid wuxuu leeyahay qaala abu saciidin amaa ana anigu falaa azaalu ukhrijhu ka zuuli maayo inaan u bixinayo kamaa kuntu ukhrijhu min zamani rasuulilahi fii zamani rasuuliillaahi rasuulka zamankiisaan u bixin jiray ama masaka fiican ha soo go'do ama mid marka lacun laysqaniinaya soo go'do ama mid macaanu carfaysa ha soo go'do waxaan bixinayaa sidii nebiga una amray sala allahu calayh wasalam taasaan markaa ku soconaya iyo xilligiisa abi daawuud waxaa u sugnaa inuu yidhi anigu bixin maayo laa ukhriju abadan ilaa saacan suus maahane qaybtan iyo ziyaadada ee abi daawuud laakiin waa daciif marka wuxuu tilmaamayaa suus baa la bixinaya ama saac koombada sakaat lfitriga wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi farada rasuulu اllahi rasuulka alla wuxuu ku farad yeelay sala allahu calayhi wasalam uu ku waajibiyey zakaatu alfitr wuu waajibiyey nebiga sala allahu calayh wasalam farada nebigu wuu farad yeelay rasuulu ullahi sala allahu calayh wasalam zakaata alfitri wuxuuna tuhratan lisaa'imi duhro iyo nadiifad looga nadiifiyo qofka saa'imka ah min allagwi warafafi laqwiga waxa xumaanta iyo rafafkii afximada soonka intuu sooman yahay qofka uga dhacda wa tucmatan lilmasaakiin iyo masaakiintoo lagu qoodiyo faman addaaha qofkii guta oo bixiya qabla asalaati salaada ciidda ka hor fahiya zakaatun maqbuula waa zake la aqbalo zake laga aqbalaya waayo waa sakadii loogu talagalay habkii lagugu bixiyey waman addaaha qofkiisa guto ee bixiya bacda asalaa salaada ciidda kadib fahiya sadaqatun min asadaqaat waa sadaqa sadaqooyinka markaa ka mid ah xataa haddii qofku dhaafto sakaatulfidriga xilligeedii iyo wixii markaa ku xiga laakiin sadaqo sadaqooyinka caadiga ka mida wa ma aha sakaadkii sidii loogu talagalay waayo xilli baa loogu talagalay xilligii baad ka dhigtay allahuma hadday cilo jirta waa mawduuc gooni ah qofkaad siin lahayd baad weysay raamimkii meel aad dhigtay ayaad weysay wixii noocaasoo kale ah wixii baa inta meel lagaaga xiray baqaar subaxii ka qaad aad islahayn meeshaad taagantaa ninkii furihii furihiiu la maqan yahay iyo wixii markaa la mid ah wixii cudurdaar leh waa mawduuc gooni ah laakiin ula kac qofkii u sameeya oo xaaladiisu aysaan noqoto wuu bixinayaa salaada ciidda kadib xataa laakiin waa sadaqo sadaqooyinka ka mid ah rasuulka sal allahu calayh wasalam farad وفرض يلي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم صائم كطهر مركا أتعي قفك صومن أو لوغا نظيفيو من اللغو والرفث لغو وحيابها دعدعوة إلى أنت لسومية وحال لغا يابا عربكا وحوسك سو دفيا قف صوم كامل أه سوميا نغير ما بقول سيد التبا caamkan iyo wakhtigan aan markaa ku noolnahay oo fisqigii batay oo xumaantii badatay oo bannaanka haddaad u baxda caay iyo aflagaadi iyo kulli aad markaa la kulmayso indhaha waxay ku dhacayaan afkaa wax ka soo fakanayo waxaasoo dhan waxaan u baahannahay inuu ilaahay naga nadiifiyo subxaana wa tacaala inuu rabbi naga saamaxo marka sakaatulfidriga aad bay u fiican tahayo arrintaas ayay kuu qabanaysaa talabaadna labaadna wa tucmata lilmasaakiin masaakiintana quud bay u taho waa lagu quudinayaa faman addaaha qofkii guta bixiya oo dhiiba qabla asalaa salaada ka hor fa hiya zakaatu waa zako oo maqbuula ah, maqbuulahoo la aqbalay sakadii xilligii loogu talagalay iyo ajirkii sakaatulfidriga ayuu markaa leeyahay waman addaaha qofkiisa guto oo dhiiba bacda asalaa fahiya sadaqa oo min asadaqaat waa sadaqa sadaqooyinka ka mid ah waxaan aad sadaqaysan jirtay maalin walba unbay markaa kula mid noqonaysaa rawahu abu daawud lxaakim baabu sadaqati tadawuci sadaqadii tatawucaanu markaa gelaynaa sadaqati tatawuc macnaha waa sadaqada sunno falashada intaa maxaanu soo tilmaannay waa sakooyinkii la iska rabay waa wixii waajibka kugu ahaa waa xoolihii iyo geedii iyo lodii iyo arigii iyo lacagtii iyo beerihii taasi waa shay waajib ah waxaa jirta sadaqooyin kale oo tatawucahoo qofku sunafalasho uu u sameeyo oo dheeraad markaa u ah wa can abi hurayra radi allahu canhu can اnabiyi sal اllahu calayh wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi sabcatun toddoba qofood yudiluhum allah ilaahay wuxuu u ariyaa fii dillihi hooskiisa yowm waana maalin laadilla hoos uusan jirin ilaa dilluhu hooskiisa maahane maalin harka ilaahay ma uusan har kale jirin oo arladii fadaruha looga tegay qaacan safsafan meel bannaan aho waxba aan ku aalin laa fiihaa ciwajan walaa amta meel laab ah iyo meel taag ah iyo meel sarraysa intaba markaa ma arlada maalintaasaa waayo raxmaanka harkiisa meehe har kale oo jiraa ma jiro toddoba qofood baa loo hariyaa fadakara alxadiid xadiidkii wuxusoo wuu dheeraa wa fiihi waxaa ku jiray warajulun nin tasadaqa la baxay bisadaqatin sadaqo oo fa akhfaahaa qariyey sadaqadii buu qariyey markuu dhiibaayey xataa laa taclama ilaa aysan ogaanin shimaaluhu bidixdiisa ma tunfiqu yamiinuhu wixii midigtiisu bixinayso gacanta bidixdaa ogaan weysay wixii midigtiisu markaad bixinayso qaritaan iyo xeeldheeraasho uu ku xeeldheeraaday darteed muttafaqun calayh saa darteed sadaqada labada xaaladba waa wax sulxataa in tubdu sadaqaati fanicimaahi haddaad sadaqada bixisaan oo muujisaan nimcay leedahay wain tukhfuuha haddiise aad qarisaan oo watu'tuha alfuqaraa danyarta aad siisaan fahuwa khayr lakum walalah subxaana wa tacaala taasaa kasii khayr badan waayo sumco iyo riyo iyo istusisma noqonayso dada waxay jeceliin shilinka biainkamra laga duubo wax allaal hadduu buskida dad siinaayo wuxuu rabaa maantoona in journaalka lagu qoro wuxuu jecelyaha in wax laga di maantoona in raadiha laga sheego dadaa xaaladoodu saa tahay laakiin mar walba qofku waa in niyaddiisu ay fiicnaataa waxan waa inay sariya ka ahaanin mufasiriinta qaar waxay dhaheen in tubdu sadaqaat fa nicmaai waxaa loola jeedaa zakadii hadda aan soo marnay oo waajibka ah taa in la muujiya fiican si laguu ogaado inaad sadaqada bixiso ama sakadada ilan dukaalayda gobol kamida laga shakiyaa asagoo wax dhiibaayo ama saka ka la arki maayo laga yaabay inuu bixiyo si dadka muslimiinta aysan kuu aaminsanaanin sake ma bixiyo inaad tahay oo aad tahay qof muslimoo sakadiina gudanaya in la muujaa fiican bay dhaheen wa in tukfuuhaa waa midda caadiga ah sakooyinkan caadigaad bixinaysaan inaad qarisaan baa fiican si kastaba ha noqoto labadaba istususkunbaa markaa la diidayaa in la qariyase aad bay u fiican tahay toddobada qofoodee raxmaanka carshigiisa loo arinaayo waxaa ku jira in sadaqadii qariyey sadaqaduu bixinaayey bidixdiisaa ogaan weysa waxay midigtiisu bixinayso aday kugu taallaa soo maaha waxaad jeebkaa ka soo bixaysan waad fahmi kartaa ishaan way fahmaysaa gacantaa way taqaanaa ta kale way taqaan waxay yidhaahdeen waxaa dhici karta in loola jeedo haddii la qadaro in dhinaciisa bidaa qof la fadhiisiyo ma arki karo mana ogaan karo qofkan wuxuu bixinayo sida uu ugu xeeldheeraanayo qaritaan darteed xaaladaasaa markaa loogu talagalay taana markaa waa loola jeedaa toddobadaa ee raxmaanka cabshigiisa loo hariyo waa kii koowaad buu soo qaatay waa xadiiska sawmushaahidkiisa waxaa ku jiray madaxweyne fiican oo caadil ah oo diinta alla wax ku dhaqaa oo khayrkii wanaagga ku socdaa waxaa ku xigay baa layidhi dhallinyaro ku barbaaray ilaahay diinkii subxaana wa tacaala fisqi iyo muusig iyo zinana aan ku barbaarin waxa saddexah baa la yidhi nin masjidka ee qalbigiisuu ku xidhan yahay qalbigiisii masaajidka mucallaq isku ah saasay isugu xidhan yihiin goobaha qaarkaa qalbigana ku xidhan yahay meelaha fisqa qalbigeenu ku xihan yahay suuqana wuu ku xihan yahay laakiin ninkan ma ahee asaga masaajidka macnaha warajul qalbu mucallaq way isku tacalluqaan mar allaala markuu tukado u baxo waxaa ku taala casirkana masaajidka ku tuko waxaa ka tiihaysa maqhribka masaajidka imow mar walba waa inuu shaqadiisa joogo ama uu masaajidka alla joogo ama uu gurigiisa markaa joogo dad waxaa jira marka la waayo oo la soo raadiyo la dhow hebel xaggee ka helnaa xilligan wallahi waktigaan shan saacid mar waayo ninka waktigaa masaajidkuu fadhiya masaajidkuu fadhiistaa dana masaajidka laga soo raadiyaa dad baa leeya xilligaan wallahi hebel baa raadina waa weynay islaamta shahadka dee qaabka maaragteen daashka u dhisan meeshaasuu fadhiistaa xilligaan oo kale dadna saasaa la yidhaahdaa waa la kala tegey marka haddii beyt allagu lagugu soo tilmaamo iyo marka islaanta shaaha gadaysa ee jaadka dhinaceeda lagu gado lagugu tilmaamo waa la kala sharaf badan yahay marka cayaar ciyaar looma fadhiisan raxmaanka harkiisa ninka masaajidka qalbigiisa ku xihan yahay waa nin aad aad u qiimo badan qofka kale afraad waxaa la yidhi waa laba qofood oo ilaahay dartiisu jeclaatay subxaana wa tacaala rajulaani taxaabaa fillah alla dartiisa isu u tagaan alla dartiisay u kala tagaan way ku kala dhinteen way ku kala safreen way ku kala guureen ayagoo markaa isjecel waa qofka afraad ee nasiibka u yeeshay allaha raxmaanka ah carshigiisa in markaa loo ariyo maalin uusan hoos jirin ilaa hooska ilaha imaana subxaana wa tacaala qofka shanaad waxaa la yidhi waa nin ayday naagi u wacatay naagtaasoo jamaal iyo nasab fiican u saaxiib ah xumaan iyo zinana ka rabtay ee yidhi innii akhaafu allah an ilaahayaa ka cabsana subxaana wa tacaala ninka noocaasna ayaan iyo nasiib buu u yeeshay harka ilaahay in loo hariyo mali uusan hoos jirin ilaa hooska ilaahay maahane midka lixaadna waa ninka meesha noogu qoran waa nin sadaqa intuu bixiyey sadaqadii qariyey ilaa gacanta bidixda ay ogaan weysay miigta waxay markaa bixinayso yaa toddoba noqon kara ka toddobaad ee nebiga uu sheegay yaa loogu khatimay nin ilaahay iska xasuustay subxaana wa tacaala warajulu dakara allah ilahay buu xasuustay khaaliyan asagoo keligii ah maxaa ku dhacay fafaadat caynaa waa ooye cadaabki ilaah intuu soo xasuustay indhiisii biyo ka yimid wax dhibaato looma soo sheegin tacsiye looma soo sheegin hantidaada iyo tug dhaca lama dhihin saasaa kugu dhacda lama dhihin wuu iska soo xasuustay allah subxaana wa tacaala ilaahaya intuu soo xasuustay ayuu ooyey khaaliyan marka la leeyahay asoo keligiis ah haddii uu dad ku dhex jiro laftigeeda dhib malay dhaheen culimmada gobolka mid ah laakiin mar walba saan soo tilmaannay khaali marka la leeyahay istusas buu keligii ka yahay macnaa istusas ma jiro waa keligii laakiin markuu dad ku dhex jiro waa suuragal shaytaan inuu la cibiyo inuu ku ciyaaro oo wax kale markaa uga dhigo toddobada qofood raxmaanka ee ilaahay harkiisay nasiib u yeesheen وcan cqbat bni caamir qaala samictu rasuul اllahi salى اlه alay slam yaquul kullu mri'in qof kasta fii dilli sadaqatihi sadaqadiisa hooskeeda yuu hoos ahaanayaa xataa intii yufsala laga kala bixiyo oo laga kala xisaabo bayn annaasi dadka baynkooda ilaa dadkaa laga xisaabo dalad baad wadataa adi ilaan qoraxda waa la soo dhowaynaa qadar miil baa la keenaa meeshaanoo kalea la keenaya qorax say u kurushahay dadku waa dhididayaan suu nebigu tilmaamay toddobaatan dhudhul intuu hoos u galo yuu haddana kor u soo baxayaa ilaa qofku liijaan uu ku noqdo qaaruu dhagaha u gaara qaaruu ayagoo dhan tiimbinayaa dhididkii qaaruu u joogaa mataqaana aanqawiyada qaaruu jilbaha u joogaa xaq weeyo meeshoos guntiga laga xirtay suunka dad waa u imaanayaa dadna ayagoo dhan way ku dhex tiimbanayaan ninkii sadaqada qariyey oo sadaqadii ku xeeldheeraaday inuu markaa qariyo horaan usoo tilmaanay laakiin middan ma aysan ku darine kulli imri'in fii dilli sadaqatii buu ahaanayaa lama sheegin ee inuu qariyay in kale shardi loogama dhigin sadaquu la baxay dadaal buu haystaa ninkaa dadkaa dhididaaya iyo dadkaa mashaakilka ku jira kama warhaayaba ilaahay baa ku manayey subxaana wa watacaala sadaqada maanta waa celinaa sadaqada maanta waxbay noo anfacaysaa ha la bixiyo walow bishiqi tamr rasuulku gaaray sal alla aleh wasalam intaad wax bixiso yaad ilahay u dhowdaa subxaana wa tacaala qofka intuu gacan furan yahay yuu ilaahay jecela subxaana wa tacaala kolley waa laga dhimana ama way kaa dhacaysaa ama qof kale kaa qaadanaya si asxaan la'aan iyo sharaf darre ahee ilaahay jidkiisa iyo masaakiinta lagu taageero rawa ibn xibbaan wاlxaakim wa xadiid صaxiixa وcan abi saciid اlqudri can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam can الnabiyi sal ly slam qaal wuxuu yidhi nebiga salى اllahu عalayh wasalam wuxuu yidhi ayumaa muslimin muslim kastoo kasaa marasheeya musliman qof muslim ah qoowan mara ku marasheeya calaa curyin qaawanaansho dusheeda ka marasheeya kasaahu llah ilaah baa wuxuu ku marasheeyaa min khuduri ljannati cagaarkii jannada dharka jannada xariirtee la qaata waa cagaarsee aanku tilmaamay waa loo labisaa min waxaa loo labisaa buu dhaha ilaahay dhar oo oo khudri ahoo cagaaran oo sundus iyo istabraq ah ahlu jannaha qofkii mara siiya qof mara ka dhammaatay dhar aan haysanin kasaahu allah ilaa wuxuu ku marasheeyaa ninka noocaas ah min odar اljannati jannada dharkeedii cagaarnaa waayumaa muslimin muslim kastoo acama quudiya musliman qof muslim ah calaa juucin baahihaysay darteed acamahu allah ilaa wuxuu ka quudiyaa min himaari اljanna jannada miraheeda waayumaa muslimin muslim kastoo saqaa waraabiya musliman qof muslim ah calaa dama'in haraad iyo oon haya biyo ka siiya saqaahu allaahu ilaa wuxuu ka waraabiyaa min araxiiqi almakhtuum khamradii saafiga ahayd ee markaa la daboolay ama la khatimay rawahu abu daawuud ayaa xadiidkaa wariyey wa fii isnaadihi sanadkiisana liin baa ku jira macnaa daciif ayuu la jeedaa xadiidku sanadkiisu waa daciif laakiin waxyaabaha uu ka hadlaayo ilaahay subxaana wa tacaala qof kasta wanaagga uu maanta sameeyo jasiisu siyaa maalinta qiyaama dadka jannada markii laga hadlayo waxaa la yidhi falaqtaxama alcaqaba muu caqabada jiira qofka buurtan maa gudubtid adi adi iyo jannada waxaa laga dhigaa inay caqabad idinku gudban tahay qofkii gudbo oo jiirana jannaduu gelayaa kii kalena geli maayo buur meel taala ma ahee maxaa loola jeedaa fakku raqaba waa qoor la fakiyo aw icaamun fii yowmin dii masqada ama quudin la quudiyo maalin gaajo u saaxiib ah oo itcaamu ama quudin la quudiyo maalin baahi ay jirta buu dhaha ilah subxaana wa tacaala aw itcaamun fii yowmin dii masqada yatiiman daa maqraba agoon dhowaasho iyo qaraabnimo u saaxiib ah aw miskiinan daa matraba ama ushiisiibay halkaa ku dhacdaasna halkaasuu ku dhacay ciidduu ku dhedhacay ciiddii uu ku dhacay baa loogu magacdaro miskiinan daa mataraba waa mid bacaadjiif u saaxiib ah kaamaa wax la siiya buu dha subxaana wa tacaala baahidu waxay ka mid tahay ugu dhibka badan xadiisiisaaaaar tilmaantay inuu nebigu dhihi jiray ilaahayow baahi baan kaa magan galay wax loo jiiftayda ugu xune wax loo jiifto yay ugu xun tahay khiyaanan kaa magan galay wax kula saaxiiba oo kula soo darsa khiyaana ugu xun khaa'in haddaad noqoto qiimo malid dafkii ka horimaado haddaad khiyaanto khiyaano qof ku socdo la keliya faa'iidou leeyaha ma laha saa darteed ayaa intaa wax ma tartee waxaa la yidhi umma kaana min aladiina aamanuu muu ka mid noqdo dadka ilaah rumeeyey iimaan waa in lagaa helaa camalkaa saalixii masaakiin wax la siiyo iyo adoon wax la taro iyo dadkaaba way sameeyaan gaaladana way sameeyaan waxaa hay-adee furan oo dhan waa wax lagu bixiyaa masaakiinba wax lagu siiyaa agoon iyo garoobo saa darteed dadka saa yeelaaya inays ilaahay aaminsanen baa suuragal ah camalka ay qabteen adduunka looga abaalmariyaa aakhirana boor la firdhiyaa laga dhigaa buu dha ila subxaana wa tacaala wacan xakiim bin xisaam radi allahu canh can الnabiyi sal اllah alيه wasalam qaal wuxuu yidhi alyad اlculya gacanta kore khayrun way ka khayr badan tahay min alyadi sufla gacanta hoose gacanta hoose ayaa khayr yar macnaha oo gacanta sara khayr badan maxaa laga wadaa qofka sadaqo bixiya waa ka khayr badan yahay qofka kale wabda ku bilow wax bixinta bimantacuun dadka aad biisho dadka biilkoodii masaruufkooda lagaa rabo ku bilow wakhayru sadaqati sadaqata u khayr badan macnaha sadaqa waxaa u khayr badan oo u fiican can dahri khinan wixii ka yimaadaa nin hodane dhabarkiisa maxaa laga wadaa wixii qofka uu ka kaaftoomi karo sadaqa inaad hadda dhigtoo dhaadeedhow allah maxaa u bixiyey waad ka shalayso sadaqa ma aha sadaqa laga shaleeyay sadaqa ma aha saa darteed wayasaluunaka maada wixii aadan u baahnayn oo biilkaagii ilmahaagii ka bata kaa markaa bixi hadduu qofku macruuf ku yahay sabir uu adkaysan karo waa mawduuc kale laakiin haddaad dhahdo wallaahi ciyaalkan waa iga baahan yihin maskiinku hadaayay habaarqaba iga hor yimidna waxaa haya asagaa siiyey waa ku dhammaatay abaarqabaadaad meesha keento wixii eberay ka noqdeen marka saa darteed baa rasuulku wuxuu dhahay wixii can dahriqina ka yimaada waman yastacfif qofkii is ilaaliya yucifahu llah ilahi baa ilaaliya subxaana wa tacaala yucifahu llah ilaahay wuxuu ku ilaalsamuu siiyaa man yastaqni qofkii isdeeqiya oo dadka baryahoodii tuugsigooda iska kaaftoomiyana yuqnihu llah ilahay baa ku deeqiya wa tacaala wuxuu kaga deeqtoomo tuugsiga dadka iyo baryahooda yuu ilaahay siiyaa subxaana wa tacaala muttafaqun calayh wa lafdu lilbukhaari xadiidku wuxuu tilmaamayaa wax bixinta marub inay fiican tahay qofka gacanta kore iyo gacanta hoosenay kala khayr badan yihiin alyad اlculya khayru min alyad الsufla gacanta hoose way ka khayr badan tahay buu dhahay nebiga sal اllah alayh wasalam dadkii ziyaaraadka aruurin jiray dawarsi nooc ka mida un waay wax isii markuu dhaho ama dadka mtaqaanaa dadka wax weydiista haddana iska dhiga inay ayagu akhyaar iyo dad sara yihiin xadiiska markay tilmaamay ay dhihi jireen marka sadaqada saa loogu soo dhiibo gacantiisu kor marsiin jira marka saas u qaadana markaasuu le alyad اlculyaa khayr min yadi sufla gacanteedaas akhir badan gacanta korantayda waay xadiiska ay qaar ah, xadiis xadiis ku fasiroo yidhi gacanta sare waa munfiqada waa midda wax bixisaa tan hoosana waa tan qaadataa ama kor soo marsay adig ama saa u soo wareeji ama gadaal ka keen haddaad qaadato kiion sidaa tahay kasi bixiyana ama hoos ha marsiiyo ama dhinac kale ha ka keeno waa gacanta sare sida rasuulku tilmaamay sal alla alay wasalam wabda biman tacun maxaa loola jeedaa ciyaalkaaga oo baahan sikaan bixinaa sadaqaan bixinaa ma dhihi kartid ayagaad ku bilaabaysaa qofka wax bixiya ilmaha iyo xaaska iyo wixii oo oo wax laga rabay ayagoo ay baahan yihiin sadaqa ma ahataa waynoo imaan doontaa wabda biman tacuun wakhayru sadaqa can dahri ghinan qofka kaaftooma dahrigiis wixii ka yimaadaa taasaa sadaqa u khayr badan oo dhowsan ka shalay waman yastacfifna yucifahu allah qofkii is cafiya ilaah baa cafiya qofkii isdhowro macnaha waman yastani qofkii iskaafiyo iska deeqtooma dadkana yugnih llah ilah baa deeqa muttafaqun calayh wlafdu lilbukhaari wacan abi hurayra radi allahu canhu qaal qiila waxaa loo yidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow ayu sadaqati afdal sadaqatee u badan sadaqo tee u fadli badan baa nebiga la weydiiyey sal alla calayh wasalam qaala wuxuu yidhi juhdu lmuqil ka yar dadaalkiisa ka wax yar macnaa qof wax yar haystaa haddana dadaalkii uu soo dadaalay in yar buu haystaa wixii uu markaa wax ka bixiyey wixii uu markaa bixiyey waa juhud waa dadaalka almuqili muqiliga macnaha muqiliga waxaa loola jeedaa ka yar dadaalkiisa oo macnaheedu loola jeedo qofkii wax yar haystaa dadaalkiisii qofka wax yar dadaalkiisa macnaha ninka noocaasa u khayr badan wabda' ka bilow biman tacuun dadka aad biisho akhrajahu axmed wa abu daawuud wasax ibnu xibbaan oo ibnu khusayme xadiis saxiix yeelay wabnu xibbaan waalxaakimu iyo xaakimba kii hore muxuu yidhi can dahri kanna muxuu yidhi qofka wax yar haysta muuqilka ah juhdigiisa jahdi haddii la dhaho waa mashaqa iyo dhib juhdi haddii la dhaho waa dadaal saa darteed ayaa juhdu muqil la leeyahay wax dadku isku mid ma aha isku iimaanna ma aha hadda kahor waxaa dhacday xilligii nebiga sal allahu calayhi wasalam nin miskiina intuu rasuulku u yimid uu yidhi waan baahanay rasuulka allo muxtaajahay cuntaan cunana ma haysto nebiga naftiisu ka bilaabay gurigiisu adeeg u diruu dhahay hala soo weydiiyey waxay ahaayaan gabar walba iyo xaas walboo xaasaska nebiga ka mid ah sagaalkii guri waxaa laga soo waayey xabad canjeera ah ama jab muufa ah naag walba waxay leedahay maa cindii ila almaa biyi wax kale ma yaha ashruunka biyaa noogu jira waa guriga rasuulka sal alla alay wasalam dhammaan waa laga soo waayey markaasuu rasuulku intuu istaagan yidhi war yaa martiqaadaya dayfka ee eh, ilaahi subxaana wa tacala dayfka nebiga nin bayna aniga rasuulka ilaahayo kii baa waday habeenkii guriis wax kuuma oga xaaskiisu u tegey wax maysaa buu dhahay marti ana la socotee idan wayba ka dartu ixtirmaa cindii laquut sibyaan ciyaalka cashadooda may wax galma adi xataa casha kuuma dalcawad boorashka ciyaalka la siin lahaa iyo kaasaa guriga yaala waa iimaan markaasuu dhahay facali liimaaweeni ciyaalka u sheesheekee hurdaano markii hurdaanna noo soo dhig ka seeree taala mar allaal markuu dayfkii martiga soo fadhiistana wax faynuusta hagaajinaa iska dhige demi buu yidhi ayda dhanba marka asaga ha cuno anna gacantaan u gelgelina oo benguuran taqaani benguur saas intaan gacanta u gelina waxau leeyahay sida wax cunaayoo kale isaga dhiga asagii baa cunay intii meesha ku jirtay qoyskii waxay baryeen habeenkii taawiin ayagoo bogduuban ilmihii wax ma cunin hooyo wax ma cunin hooyadood aabbihi markaa wax ma cunin subxii iyo rasuulku ku kallahay nebigu markuu arkay wuxuu yidhi ilaahay xalay wuxuu la yaabay riwaayada qaarkood xalay ilaah wuxuu ku qoslay subxana wa tacaala waxaad martida ku samayseen martidii waxaad ku samayseen ilahay xal ugu qofta subxaana watacaala waayo ayagoo taawinay oo bog bay dhexeen maanta adagoo guri wax ku ogeenoo wax yaryaal martigeyba maxaa hor u soo sheegi weysay waa kuu taala maxaa ku ogeed guriga maxaasaa ahayd maxaa dagaal ninkii naagta heer laysku fura la gaaraya iimaan baa la rabaa waxaa loo baahaya qofku saasoo kale marka dadku hadday saasoo kale yihiin dhibaato male wax yar inay bixiyaan abubakar xoliso dhan buu bixiyey laakiin dadka aan iimaankooda heerkaa gaarsiisnayn waxna reebtaano waxna hala sadaqeeyo walaa tajcal yaddaka maqluulatan ilaa cunuqika walaa tabsudhaa kula albast gacantaada ha wada fidinin qoortana ha ku laabin hortaa kulan bakiil ha noqonin hana wada fidinin hadhow ay wixii kaa dhammaadaan fataqcuda maluuman maxsuuran buu dhaha ilahi subxaana wa tacaala waxaad noqonaysaa maluum maxsuur ah oo go'ay hadhowna shallaayaa marka saytaa u noqonin ayaa la yidhi juhd almaqil wabda biman tacuud wa canhu qaala qaala rasuulu اllahi sala اllahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi tasadaquu sadaqaysta sadaqo la baxa faqaala rajul nin baa dhahay yaa rasuul allah cindii diinaar diinaara haystaa diinaar baa agtayda ahaaday qaala rasuulku wuxuu dhahay tasadaq ku sadaqaysa bihi diinaarka calaa nafsika nafsadaada cun buu dhahay nebiga sal alla alay wasalam qaala cindii aakhar mid kalaan haayaa faqaala wuxuu dhahay nebiga sal alla alay slam tasadaq ku sadaqaysa bihi calaa waladika ilmahaaga riwaayada qaarkood ahliga zawjaday horumarinayaan walad iyo owlaad iyo kulloo isku mid qaala cindii aakhar mid kalaan haayaa qaala tasaddaq bihi calaa khaadimika khaadimkaaga ku sadaqayso qaala cindii aakhar mid kalaan haayaa qaala anta absar adi meel u firi buu dhahay nebiga sal la alay slam adigaa u ku bixinayso meelaha kale la fiirfiirso intaana ii daran buu dhahay nebiga sal alay wasalam naftaada cun ehelkaaga ilmaha wax sii qaadimka wax sii saa markaa ku soco wixii ka soo hara ama bannaanka u bixi qofkii aad aad noqo aad isdhahdo waa wuu mudan yahay sii marka meesha waxaa laga qaadanayaa ilmaha inaan la qadinin ilmaha in wixii u baahanyiin ayagu lagu bilaabo sadaqada wixii ayaga dhaafsiisan baa la siinayaa aabba baahayayahays hooy waxaan cunamahayo ziyaari la socon jirtay baryaan baa la roon yahay waa la imaan jira waa la qaadi jira wax allaala wixii guriga yaala aa la siin jiray dadka ziyaarooyinkii waxyaabaha aroorin jiray mar haddii hebel baa la cusayaa bes bay ahaan jirtay wax allaala wixii meesha yaala dhan waa la wada xaaqayaa haddii kale waa leeya sheekh cawd waa ku imaanaya hordada kugu ceejina saanu markaa ku yeena dhibaato badan baad haysan jirtee laakiin faliil alxamdu waa laga badbaaday rawaahu abu daawuud iyo wannasaa'iyu baa xadiiska wariyey wasax ibni xibbaanna xadiiska wuu six yeelay iyo walxaakimba wa can caishata radia allahu canha qaalad waxay tihi qaala nabiy nebigu wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam idaa anfaqat ilmar'atu naagtu hadday ka nafaqaysay wax ka bixiso min طacaami beytiha gurigeeda cuntada taala hayra mufsidatin fasahaad la'aan aydan wax fasahaadinaynin aydan fasahaad markaa ula jeedin kaana lahaa ajruhaa ajarkeeday leedahay bimaa anfaqat nafaqayntii ay nafaqaysay walizawjihaa ninkeedana ajruhu buu ku leeyay ajarkiisa bima ktasab waa ila asaga guriga raashinka keenay asna ajir buu ku leeyahay walilkhaasini kaydhayahana milu daalika saasoo kale walaa yanqusu laga nusqaamin maayo bacduhum qaarkood jra bacdin qaarka kale ajirkiisa shayan waxba muttafaqun calayh xadiidku wuxuu tilmaamaa gabadha muslimadda ah zawjkeeda raashinka uu soo kasbo gurigana uu keeno inay wax ka bixin karto inay wax ka bixiso dhib inaysan ku jirin laakiin shardi waa hayra mufsid inay markaa tahay dumarka gobolka mid ah ee waxay yaqaaniin raashinka haddii lasoo dhigo ninku waa kibra haddii wax loo dhaqaaleeyo naag kale u aroosaya waxba yaan loo dhaqaalayn ba la leeyahay markaasaa la wada bixina waa dhammaaday bariiskii la keenay saddex beri buu ku dhammaaday keen waa keena haddana sidoo kale waa la horgufayaa goormuu kobcayaa marka sooma jirto goormuu gabar kale raadinaya waa maya faa'idda cunuga waa loo xirayaa haddaa loo xiray dad kadib asagoo waa ku kaadeen waa laga fura waa la tuura haddana to kale la waxayna caagga saliidda waa lagu shubayaa markii wax yara saddex buu yahay la dalcaayo intaa lugooyi ka wadaan dumarka gobol ka mid ah hadday kugu soo jeestaan dhib waay saa darteed waxaa la leeyahay waxyaabaha ay bixin karto waxyaabaha qacaanka guriga ah waraashinka ama wixii kaloo ka sii waaweyn fasax baa loo baahan yahay bishardi gabadh waa inay ahaata hayr musisu rasuulku tilmaamay ajir bay ku leedahay bixintay masaakiinka siisay zawjkii soo shaqiy ajir buu ku leeyahay kayd hayihii maqaasiinka haayey ajir buu ku leeyahay qofka qof kale ajriis laga nusqaaminayo male mid kasta gooni buu ilahay u siinayaa subxaana wa tacaala wacan abi saciidin qudri radi allahu canhu qaal wuxuu yidhi jaa'ad waxaa timid zaynabu oo imraat ibni mascuud cabdullahi ibni mascuud naagtiisa zaynab ahayd ayaa timid faqaad waxay tihi yaa rasuul rasuulka ilaahayow innaka adiga amarta alyowm maanta waxaad amartay bisadaqati sadaqo wa kaana cindii agtaydana xiyun baa ahaaday wax laysku qurxiyo oo lii ani ii sugnaaday dahab iska dheh faaradtu waxaan doonay an atasadaqa inaan ka sadaqeeyo bihi asaga fazacama wuxuu sheegtay ibnu mascuud annahu asaga wa walada waladkiisa oo ilmihiisee axaqu inay ku xaqnimo badan yihiin man tasadaqtu bihi qofaan ku sadaqaysto calayhim korkooda faqaala nabiyu nebigu wuxuu dhahay sal alla alay wasalam sadaqa ibnu mascuud ibnu mascuud runtiis waa run buu sheegay zawjuki zawjkaaga wa waladuki ilmahaaga ayaa axaqu ku xaqnimo badan man cid oo tasadaqti bihi calayhim aad dushooda ku sadaqaysato rawa buhaari baa xadiidka wariyey xadiidka wuxuu tilmaamayaa in laistaageero ninkii laagta isqabaa laakiin maanta ma jirto ayuutay ku jirtaa mana oga dahab badan bay baa soo gadatay ma oga meel laga keenay waa baahan yaha kiradii lama bixin karo bixi bay leedahay kiradaeda marka in layistaageero aad bay u fiican tahay weliba xadiisku xadiis eh, riwaad kalaa jirtayo ayadoo ay ka sheekayso oo ka faahfaahsan maalin ciida weliba ayadoo ay tahay nebigu ragga markuu wacdiyo dumarku u tegi jiray markaasuu dhahay dumar wax sadaqaysta ahlunnaar baa tihiin macnaha naarta ehelkeeda idinkaa ugu badani waxaadna ku badbaadi kartaa sadaqada inaad ku dadaashaan ee sadaqa la baxa cabdulahi masuud naagtiisa way soo noqotay waxay tidhi cabdulaahiyow nebigu maanta wuxuuna amray inaan sadaqa la baxno waxaa aa haysaana ka sadaqayn lahaa orodoo rasuulka u tag sal ala wasalam soo weydii waxaad dhahdaa naagteeda saka maysiin kartaa ama sadaqa maysiin kartaa balaatiin wilaadi u tag warda ah, adaab fiicane jalbaabkaygay qaatay rasuulka aaday sal ala wasalam rasuulku waxaa mid mahaaba mid laga heebaystay sal ala wasalam laguma dhici jirin waxaan arkay nebiga albaabkiisa taagan oo baahida ay qabto baahideedoo kale isku mid ayyihiin idan su-aashaasoo kale ay qabtaa bilaal baaba guriga nabiga ka soo baxay bilaalay u wacina dheen bax rasuulku noo soo weydii agoomo guryaheenna jooga iyo nimankeenna waxaan ku sadaqaysan karnaa hana u sheegin ciddaan nahay rasulku sal alay wasalam bilaal wuu baxay arrintii weydiiyey waxaa bannaanka taagan laba naagosaan yee wuxuu yidhi waa zaynab waay cabdullahi ibni mascuud iyo naagtiisa iyo zaynab kale markuu rasuulku weydiiy yidhi zaynabtee waay ibni mascuud iyo naag reer cabdullahi ibni mascuud naagtiisa iyo gabar reer ansaareed ah xaabuu dhahay nebiga labalaba ajir bay leeyihiin weliba ajrkiisa kharaabada iyo ajrkii xiriirinta marka hidaayad buu ahaa mid gacan u saaxiib ah midaan shaqaa haysanin mid aan mutaqaana markaa wax haysanin marka way taakulaysay saana markaa waa loo baahanya can ibni cumar radi allahu canhuma qaala qaala nabiy sal alla alay wasalam wuxuu dhahay maa yazaalu kama zuulo arajulu ah qofku yas'alu nnaas inuu dadka tuugsado inuu dadka dawarsado inuu shaqo ka dhigto xataa ya'tiya ilaa uu yimaado yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo laysa fii wajhihi asagoon wejigiisa ku oolin muscatu laxmin cad hilib ah hilibkuna laga fiiqa lafkeligiisa soo soo baxbaanta qiyaamaha soo istaajinayaa way dadkuu dhibi jiray subax war qof wartaagan yahay dadaa waxay ka dhigtaanba shaqo war sadaqadan iyo tuugsigan dad yar baa loogu talagalay wuu noo imaan doonaa wakhtina waa loogu talagalay wakhtiga kadib waa la joojiyaa qofkii ka waran maanta dhan dee warsihaaya waa ugu xisaabtamaa subaxi inta tukaanuu beri mari lahaa waa u calaamidaysan yihiin markuu ka soo qaada bengiguu soo mara bengigu dhiganayaa xaad noocaas ma loo baahna ila subxaana wa tacaala diintiisa islaamku wuxuu aad u ammaana shaqada wuxuu aad u ammaanaa qofka kartidiisa xataa waxaa noo imaan doonta qoryo soo gur ee suuqa goobe ee gadgad wixii ka soo baxnaad masaakiinta wax ka sii adigana cun xaaladda xataa waa la sheegaa marka rasuulku wuxuu leeyahy qofku kama zuulo inuu dadka wax weyddiisto laa yazaalu ka zuuli maayo alrajulu rajulka naagtan waa lamidi yas'alu nnaas inuu dadka wax weyddiistuu baryowtamo xataa ya'tiya ilaa uu yimaado yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha laysa fii wajhihi asagoo wejigiisa aysan ku oolin muscatu laxmin cad hilib ah muttafaqun calayh wa can abi hurayra radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu dhahay sala allahu calayhi wasalam man sa'ala annaasa qofkii dadka weydiista amwaalahum maalkooda muxuu weydiisanayaa baay haysa ma aha takauran waa badsasho inuu wax badsaduu rabaa inuu wax badsaduu rabaa dad ma arki jirteen imtaqaanaa xoolo ayagoo leh geel leh lo' leh ari leh haddana wax tuugsanaya intaa wax siyaasa waay takauran badsasho u sameeya fa innamaa yas'alu wuxuu weyddiisanayaa u weyddiistay jamran dhuxul naar ah shilinkii ridaba iyo taanadii lagugu rido waa dhuxul naara falyastaqilla aw liyastakira ama ha yaraysto ama ha badsado haddaad boqol dukaan tagto maantood gacan taagato adoon u baahnayn oo takatur ula jeedaa boqolkaa naar bay kugu noqonaysaa waad badsatay saddex keliya haddaad ka soo noqotana saddex naar baa lagu saaray ama badso ama yarayso waa qof allaala qofkii takatur markaa u weydiista rawahu muslim wacan zubayr bin alcawaam radia allahu canh can الnabiyi sal اllau alيه wasalam qaale wuxuu dhahay nebiga lian ya'huda inuu qaato axadakum midkiin xabalahu xarigiisa faya'tiya uu la yimaado bixusmatin goob alxaqabi oo xaaba ah gaari dameer ma wato gaari gacan ma wato gaari ma wato calaa dahrihi dhabarkiisa buu dhahay nebiga sal la alay slam way kama shaqo badan tahay shaqaba shaqaday ka dhib badan tahay qofka laga hayo inay uga ajir badan tahay saa darteed intuu duurka tegey yuu xoog goobo soo guray calaa dahrihi buu ku geenay fa yabiicahaa oo markaa iibiyo oo fa yakufa allaahu biha ilaahay uu kaga reebo shaqada uu qabtay wajha wejigiisa inuu dadka hor istaago khayrun lahu yaa uga khayr badan min an yas'ala annaasa inuu dadka weyddiisto acatahu ha aw manacuu ama u diidaane intaysii magan allah saa lagu leeya soma alahasaa iska soo baxaysaa weji gabax wa sababta marka hilibka looga qaadaayo oo wejiga gabaxnimadii qaarkood hoos bay fiirinayaan iga kaalmeeya subax walba dad hor istaagsanow dhibkeeday leedahay ilaah la baryaa haddaan dadkaa tugsaa dhibka ilahi waxaa kaloo ah, wuu ku ducaynaa meeshaa kasaa allah saamkaayee baraga allah kusii ilaahay ha isii hadduu dhinayno ilaas ilaah dhici karta maanta halkaasuu taagaa amsaadka albaabkiisa markaasuu waa ducayna ninkii waa isiiyey wax badan allah siiyo ninkiisaan yeelo kan allah yeelo wuxuu ku sidaa ninkan boqol ama laba boqol ka u badan baa laba boqol dhiiba maanta waa kan boodo kor u boodaa intaa ilaah yaad utuugaysaa ilaah laga yaabo inuu aqbal wax badan siiyo adna abaartaa ibaadadaa ku jirto oo qofkaad hoos taagnaato yaa ilaahay kaa xiga subxaana wa tacaala intaad masaajidka soo gashood alla gacmaha kor ugu tahay katood barido ilaah waan kusiinaa subxaana watacaala marka taana aad aad bay u fiican tahayo masaakiintu aan dhihi laha xaaladda aad ha ugu dadaalaano rasuulku wuxuu leeyahy sal alla alayh wasalam laa ya'khuda inuu qaado xadikum midkiin xablahu xarigiisa fayaatiya uu la iyo goob alxatabi xaaba ah calaa dahri dhabarkiisa fayabiicaha uu iibiyo fayakufa allahu ilaahayna uu ku reebo fayakufa allaahu biha weja wejigiisa dadka tuugsigeeda uga reebo khayru lahu taasaa uga khayr badan baa la yidhi min an yas'ala annaasa inuu dadka weydiisto cadawo manacu waa siiyeen ama ha u diideen rawahu albukhaari wa can bin jundub radi allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi sala اllahu calayh wasalam almas'alatu tuugsiga baryootanka macnaha yuu rasuulku yidhi kaddu waa fiiqid waa nabarayn yakuddu uu ku fiiqa biha ayada arajul ninka wajha wejigiisa ilaa an yas'ala arajul qofku inuu weydiisto sulطaanan nin sulطaana mooyaane ow fii amrin ama amar uu wax u weydiisto laa budda minhu laga maarmi waayo jiq markay isku noqoto mawduuc kale wa waxoogaa yar intaad waxaaga ka helaysa way noo imaan doontaa saddex qofood baa tuugsiga loo ogol yahay casharada nagu soo socday noogu imaan doonaani saddexdaa wixii ka soo haray qofkii inta dadka waxbaryootamo ee tuugsaday wax siiyaan suxti waay buu dhaha waa xaaraan axadka uu cunaya xaaraan waa noo imaan doontaa xadiiskaas wuxuu tilmaamayaa inay fiiqid tahay iyo diirid qofku uu ku nabaraynayo wejigiisa nin suldaan ah oo madaxweynihii islaamka ahaayo baytulmaalka gacanta ku haaya waxbaad ku leedahay weydiiso ama qof suldaanoo hantiilo aad i aad markaa u ah amase amar oo laabudda noqotay oo laga maarmi waayey rawahu tirmidina saxawuna saxiix yeelay baabu qismi sadaqaad baanu geli doonnaa sadaqooyinka yaa la siinayaa seese loo qaybinayaa balse meesha aynoo joogto wabilaahi towfiiq wallaahu subxaana wa tacaala